بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث التاسع والعشرون xadiidka sagaaliyo labaatanaad marwiyun mid laga wariyo weeye can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu saxaabigii mucaadi bni jabal la odhan jiray aclamu saxaabati bilxalaali waalxaraam saxaabadoo dhan xalaashiiyo xaraamta ugu aqoonta badnaa nabigaa u diray sala allahu calayhi wasalam arxamu ummatii liummatii abu bakrin wa ashadduhum calaa amri illaahi cumar ibni khadaab saxaabo kabtinu nabigu soo tiriyey sala allahu calayhi wasalam oo nin walba sifo gaara ku sheegay ah, yaa ummadda ugu naxariis badan nabigu waxaa ugu naxariis badan abubakar amarka ilaahay yaa ugu ad adayg badan ah, iyo toosinta diinta cumar ibnu khadaab ah, ninka wa ashaduhum xayaa-an cuhmaan ibnu cafaan wa aqdaahum caliy bnu abi aalibin wa aqra'uhum likitaab illaahi tacaala ubay bnu kacbin wa afraduhum zayd bnu haabitin cilmu faraa'idka ka u aqoon badan zayd bnu haabitin وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل inaga hortaagannahay وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح marka nabiga u qira calayhi salaatu wasalaam xaalaashii xaraamta ninka ugu aqoonta badnaa inuu yahay qaala mucaad ibnu jabal baa wuxuu ihi qultu waxaan yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow akhbirnii bal iga warbixi iga sheeke bicamalin camal iga warbixi camalkaasoo yudkhilunii igelinhaya camalkuba aljannata jannada igelinhaya oo wayubaacidunii iga dheeraynhaya minannaari naarta iga dheeraynhaya qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad sa'alta waxaad weydiisay mucaadow can cadiimin shay aada u weynan badan baad i weydiisay ha ahaatee wainahu shaygaasi la yasiirun mid fudud weeye calaa man yasarahu allahu tacaala calaa man ruuxbu u sahlan yahay yasarahu llahu ilaahay u fudaydiyo tacaala sareeya calayhi manka korkii shaygaba alla uu u fudaydiyo tiibuu marka u cadaynhayaa tacbud llaha ilaahay baad caabudi laa tushriku xaaladan ushrig yelin bihi billaahi shay-an waxaad ilaahay la wadaajina aynan jirin xagga daatadiisa iyo xagga sifaadka iyo xagga afcaasha midnaba waxdaaniyada aad u sugayso wa tuqiimu waad oogiyo asalaata salaadiina waad oogi wa tu'ti zakaata zakadana waa dhiibi limustaxaqihaa aw lilimaam dadka mutaystay ama imaamkii baad u dhiibi wa tasuumu ramadaana ramadaanna waad soomi wataxuju waad xajino albeyta kacbadiina waad xajinaysaa in istaacta ilayhi sabiilan way u qadaran tahay uma qaala kadib baa marka wuxuu yidhi nabigu calayhi salaau wasalaam alaa adulluka miyaanan ku tusinaynin calaa abwaabi lkhayr khayrka baad albaabadiisa miyaanan ku tusinhaynin albaabadii khayrka ahaa ama khayrka albaabadiisa oo kala duwan meesha waxaa ku jirta baa le balaa itusi rasuulow wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam asawmu junna soomku gaashaan wey asawmu junnatun wa xisnun xasiinun min annaar soomku gaashaan wey hadduuna saaxiibkiisu dilaacin wasadaqatu sadaqaduna tudfiu waxay damisaa alkhadii'ata gafkay damisaa kamaa yudfiu siduu u damiyo almaau biyuhu annaara dabka say u damiyaan haddii lagu shubo ka qaalib noqdaan wa salaatu rajuli ninka salaadiisa waa min jawfi layl habeenka waade markaas uurkiisa ahaatay gabadhuna lamidun wey rajulka waa un lagu soo hadal qabsaday kadalika isaguna lamid wey uma talaa wuu aqriyay nabigu calayh salaatu wasalaam dadkii baade markaas wanaagsanaa ilaahay uu ka sheegay inay tatajaafa tatajaafa way dheeraan junuubuhum dhinacyadoodu way ka dheeraanhayaan canilmadaajici gogoshii makaanu jiifyaalki gogoshii iyo furaashyadiiba dhinacoodu wuu ka dheeraanhayaa yadcuuna rabbahum rabbigood xaalay caabud hayaan khawfan cabsi oo ciqaabkiisa iyo cadhadiisa ay ka cabsanhayaan wadamacan baada rajayn oo raxmadiisa iyo ridiisa ay rajaynhayaan wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun wayna bixin hayaan wax alla wixii ilaahay baad marka uu siiyeyna oo ku arsuqayna waxbay ka bixinayaan falaa taclamu nafsun naf ma ogo maa waxa nufuustaas loo qariyey falaa taclamu nafsun bimacnaa anfusun nakiratun fii siyaaqi nafyi tacummu damiirka saasaa caam loogu caliyey falaa taclamu nafsun bimacnaa anfusun nafafyaala ma ogaan maa ukfiya wixii loo qariyey lahum jamcana kutusinaya damiirka loo caliyey maa ukfiya lahum nufuustaas wixii loo qari oo ilaahay baa de markaa uu diyaariyey kama warqabaan oo min qurati acayn indhaqabowsigooda waxay ogaan karaan ma ah falaa taclamu nafsu maa ukfiya lahum min qurati acyun jazaan bimaa kaanuu yacmaluun xataa balaqa yacmalu shaqulah jazaan abaalmar oo bimaa kiibaa de kaanuu yacmaluuna adduunka intay joogaan waxay ku camalfalahayeen lagu abaalmarinhayo ilaa halkaa uu ka soo gaaro nabigu aqraya calayh isalaatu wasalaam bimaa kaanuu yacmaluun uma qaala wuxuu yidhi markaas haddana nabigu calayh salatu slam mar kale alaa ukhbiruka miyaanan ku warramaynin mucaadow bandhig baa la yidhaahdaa bira'si اlamri amarkan baade markaa madaxiisa amarkan baade markaas khayrkahee wanaag ah ama waaye markaas camalkan baade madaxiisa ama kaad i weydiisayba amarka adu aad i weydiisoo tihi akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna wa yubaacidunii min annaar amarkaa aad i weydiisay miyaanan kuu warbixin haynin madaxa u sarreey almru baad markaas eh, wuxuu yidhi baad markaas alaa ukhbiruka bira'si اlamri amarka baad madaxiisa wa camuudihi tiirka uu leeyahay wadirwati sanaami ama wadurwati sanaamihi baarkiisa u koreeya baad kuruskiisa baarkiisa sanaamkubaad le waa kuruska baarkunabaad le waa kuruska meeshiisa uu koraysay wey ah, geela waa kale baar meel ka korayso la taabto ma leh ah, amarkan marka baarka uu koreeya waayo miyaanan kaaga warbixinayni iga warbix marka ku jirto qultu waxaan idhi buhi balaa inaadan iga warbixinin joojiyo iga warbixi horean usoo sheegnay balaadu nafyi ibaat macnaheed bay xambaarsan tahay Ah, balaa jawaabu nafyi laakinahu way ihbaatun kamaa qararuu oo oh, yacnihii culimmada soomaaliya waxay ka laqmayaan waa macno sax ah balaa kolka la yidhaahdo balaa jawaabu nafyi inaadan iga warbixinin joojiyo laakinahu ihbaatun iga warbixi ah, saasay ka dhigan tahay ilan iga warbixi nacan bay ahayd نعم جواب لما قبلها إثباتا أو نفيا كما حرر بلا جواب نفي لكنه يصير إثباتا كما قرروا آهي مركا إلى هذا نعم هذه لو لها نعمت النفي إثبات وحي كوري وريا وحا ماذا سمينين ميا ها مانا سمينين وروحا ماذا سميسي ها وان سميي لكن بلا دوبل وروحا ماذا سمينين ميا هذا سميسي إسكدا إنانا سمينين وان سميي samayn laaantiina way anfinaysaa cagsigiina way sugaysaa waad balaadsaa manaha isku macno maaha waa ka yidhaahdaan culimmadu haddii baad kolkuu ilaahay yidhi alastu birabbikum qaaluu nacam haddaynan waba gaaloobi lahayn isku jahan ma ah balaa yaa rasuulallaahi inaad iga warbixin iga warbex qaala wuxuu yidhi marka nabigu calayhi salaatu wasalaam ra'su lamri amarka madaxiisu alislaamu islaamnimada wey maraad nimaan islaamnimadii soo gelin baad xageeba wax kaloo dhan wanaag oo dhan hadduu qabto hadur buu noqonhaya wa amuuduhu tiirkiisuna asalaatu salaad wey islaam salaad la-aanihi islaam ma noqon karahayaba wadirwatu sanaamihi waayo baarkiisa baad u koreeyana aljihaadu jihaadkii weeye ilaan asagaa islaamnimada inteedii kaloo dhan lagu muujinhayaaba oo lagu badbaadin uma qaala wuxuu yidhi nabigu calayh salaatu wasalaam alaa ukhbiruka miyaanan kaaga warbixinaynin bimalaaki daalika arinkaas midka hananhaya kullihi dhammaantii arrintaasoo dhan midka hadanhaya hananhaya oo hoggaanka u ah miyaanan kaaga warbixinaynin qultu waxaan i balaa inaad iga warbixin joojiyo yaa rasuulla iga warbixi fa akhada wuu qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam bilisaani carabkiisu dhabsiiyey uma qaala kadib baa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kufa waayo reeb calayka korkaaga haada kan ama kufa calayka bimacnaa canka war iska qababaadle haadaa kan kada ama kufa xabaas calayka korkaaga haadaa kan kada carabkan yuura kuhelaay kanun iska qabo qultu waxaan igu yaha nabiyallaahi nabiga ilaahayow wa innaa annagii haddaan nahay mukallafiin bani aadam haddaan nahay la mu'aakhaduuna ma naloo qaban hayaa bimaa aanu ku hadlayno bihi maaga waxaan carabka aan kaga hadlayno miyaa naloo qabanoo naloo ciqaabiyo dhibaato naloo gaadhsiin fa qaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam fakiladka allow ay ku weyda ummuka hooyada hooyadaa ku weydi hooyadaa gablantay wahal yakubu nnaasa dadkiibaade markaas miyuuba ugu tuuraa ilaahay wahal yakubu maya faacilkii buu soo socda wahal yakubu maba ku tuuraa ma ku hambooriyaa annaasa dadkii fi naari naartii dad maku hambooriyaa ala wujuuhihim weji weji naarta ma ugu hambooriyaa maugu dabagembiyaa ow amase qaala wuxuu yidhi calaa manaakhirihim dadku sanduleelyaalkoodii sansan iyo wejwaj waa macne eh waa shakuraawi une sansan waayo sanduleelyadooda naarta maba ugu tuura ilaa xasaa'idu waa ka faacilka ilaa alsinatihim arabadooda waxay ku goosteen un maahiine eh ma wax kalaba naarnaar weji weji loogu tura naarta weji weji wax loogu tura sawax carabkooda ku goosteen maaha rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiid xasanoo saxiixa weeye fiil hadda marka xadiidku jumal badan buu kooban yahay oo macnaheedu kulli wada qawaacid ay yihiin mucaad ibnu jabal awalkii u horreeyey wuxuu nabiga waxaan weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waan idhi iiga warbixi bicamalin yudkhilunii aljanna wa yubaaxidunii min annaari diinto dhan ba jidayntii loo jideeyey jidayntii la jideeyey iyo rusushoo dhan diridii la dirahayey ummadahoo dhan dardaarankii lala dardaarmahayey takaaliifta lagu saaray waxna looga xarimay waxna loogu waajibiyey intanubayba ahayd diintii oo dhanba ila in ridaha ilaaha in la helo janno la galo caqaabkiiyo cadhada ilaahay naarn laga badbaado soo intanun maahayn takaaliiftoo dhanba rususha waxa loo dirahayey Eh, dadka inay baad siday u noolaadaan adduunka isay beeraha u qataan iyo siday baad adduunyada u dhaqdaan isay ujeedadu waa iyo macnuhu ma ahayn ahay muhiimadii laga lahaaba diinto dhan ba waaba ku dib alfiri kelimadu inta laagta culayskeeda walidaba nabigu jawaabtu bixiyo fiiri nabigu kaleey salaatu wasalaam qaala wuxuu laqad sa'alta an aziim war aad badan baad weydiisay maxay yeelahdee diintii oo dhan ba ku gaabanaysaa wax alla wuxuu ilaahay kuu diray oo dhan inaad la timaado awaamirtii dhan baa soo geli waajibaadkii tafaasiil furuushi kulliba wax alla wuxuu ilaahay kaa reebay oo dhan oo muxaramada inaad ka hadho sidaa unbay ku macnaha ku suurtogeli kartaa inaad jannadiina gasho camal jannadii kugu sabab noqdo naartiina aad kaga badbaado ilantii bay ku sur wixii o dhan hade hal mar iir hal mar jamcintiisuu inay aad u culustahay waa wax la dareemi karabaad laqad sa'alta waad weydiisay buuri can cadiimin shay weynan badan baad weydiisay buuri shay aada u weynan badan kaasaad weydiisay buuri amaba haddee weydiintu acmaashan daahirkaa way noqon kartaa oo acmaashan daahirka ahaa ilan kolkii waxaan uu weydiinaya saxaabigu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa acmaashii ugu sabab noqon lahayd inuu janno ku galo acmaashii ugu sabab noqon lahayd inuu naar badbaado acmaashii noocaas ahayd kelimiya laba in lagu koobo way ka culus tahay kolkii dhankaa la fiiriyo haddii ma-aalka dambe iyo hawaabkii la fiiriyana waa la oo jannada helideeda iyo naarta badbaadadeedu shay sahlan ma ah shay aad u culays badan wey ah, jaanibkii laga fiiriyaba laakiin acmaasha kaba dhigba waa markaas waa in laga dhigo waxaana tusinhayaa jumladan dambe nabigu daba dhigay calayh salaatu wasalaam wainahu cadiimkaasi layasiirun mid fudud weeye calaa man ruux korkiibu u fudud yahay yasarahu llaahu ilaahay u fuday tacaalaa sareeya calayhi waaye markaas markaas cadiimkaba ninkuu ilaahay u fudaydiyo waa u fudaanhaya maxaa yeelay afaman sharaxa allaahu sadrahu lilislaami fa huwa calaa nuuri min rabbih axad baa la ilaahay u waasiciye laabtiisa islaamnimadii iyo diintii xaqii ilaahay u waasiciye oo nuur ilaahay baa iyo cilmi ku socda iyo mid indhalo hagaabsanhaya oon lamid ahayn isku mid may noqon karaan waa maya faman yurid an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam ninkuu ilaahay hanuun la doono laabtiisuu ilaahay u waasicinhaya islaamnimadii laabtii oo qalbigaa markuu ilaahay u waasiciyo qalbigu waa matoorkii idaa saluxad saluxa aljasadu kulluhu lagu soo yihi waidaa fasadad fasada aljasadu kulluh kol haddii qalbigii ilaahay diinta iyo xaqi u waasiciyo xubnaha intoodii oo kale o dhanna way hogaansamhayaan oo way aqbalhayaan maxaa markaa iman haya meeshaas waxaa iman haya ruuxani ilaan xubnahan ilaahay baa abuuray badankan ilaahay baa abuuray waxay adduuniya aakhira ku liibaani lahaayeenna ilaahay baa garanoo u habeeyey xubnahan marka wixii awooddooda ah oo xaqoy la iman kareen ilaahay baa waafajinhaya oo u waasicin kol haddii baa de markaas ilaahay u waasiciyo shareecadiiba iyo xaqiiba iyo camal kasta oo bada janna aad ku heli lahayd naaraad kaga fogaan lahayd xubnahaagii wayba u diyaarsan yihiin inaba ma diidahayaan wixii ayaga awooddooda ka baxsan ilaahayba ma culays ma saarin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wax awooddooda ka baxsan laakiin intii ayagu ay keli karaan wayba ku macaansanhayaanba cibaadadii cibaadada way macaansan bal fiir hadda saxaabada uu nabigu leehay calayhi salaatu wasalaam intii baade kolkay bashaashadii iimaanku dhex galay oy iskaba iloobeen adduunyadii waryaada oo qaar ay leeyihiin wallahi baan weliga aanu guursanayn maxaan ku fili xurulciin baa iga horraysay jannadii naagan adduunka jooga maxaan ku felahaya oo midulahi wallahi aan weligay hilib cunayn anugu maxaan ku fuli jannadii iyo wixii baad marka khayraadkii hor istaagi oo qaar baad ilaahi wallahi aan aanan maalin aanan afuraynin oo weligay soomanaan haya oo qaar ilaahi weligay wallahi aan habeen maxaa hurdo iga dana janno iyo naar baaba iga dambeeya waxaan noqon war haynin oo fiir nabigu ilaahi waa alcalna calayhi warsaa meehe war anigu waan cunaa war waan cabbaa war waan guursadaa war waan seexdaa war waan istaagaa mar waan tukadaa mar waan yanihii waan seexdaa mar waan soomaa mar waan afuraa mar waan cunaa mar waan harsadaa mar waan guursadaa war waddadeedaa lagu liibaani faman rakiba an sunatii falaysa mini nabigu fiiri wuu calcalina ragna alayh salat slam maxaa saa u galay waxaa taabtay waay ragga baada markaas bashaashadii baa taabatay baad sidaa darteed xubnuhu kol hadduu qalbigubaade marka alla toosiyo oo islaamnimadii alla u waasiciyo culays kuma hayo cibaadadii ruuxu waana masale horeyna waan usoo sheegnay waa masale aada muhiim u ah awalkaba casmi ruuxu waxaa la rabaa mu'min hadduu yahay inuu go'aansado dib dambe waxay ka imanhayaa bani aadam waya ha ka yimaado inuu go'aansado addoon ilaahay inuu yahay wax alla wixii ilaahay u diray inuu la imanhayo inta tabartiah wax alla wixii ilaahay uu ka reebay inuu ka hadhayo inta tabarti ah inuu go'aansadaa la rabaa go'aan u yaalla haddii uu sibirraxdo dembi ku dhaco haddaba ka toobadkeen kaagii warkaagii hore ma burinhay bani aadam baa tahay laakiin go'aankaas inuu ruuxu qaato haddii marka allaba uu ku ayido bas wey allaba uu ku ayido bas wey ilahay baa u fudayn hayaba wainahu layasiirun calaa man yasarahu allahu tacaala calayh ninka alla u fudaydiyaba allahuma laa sahla ila ma jacaltahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل مطالبنا كلها سهلا ولا تعصر علينا يا أرحم الراحمين ninkii alla u fudaydiyo ilahay waa u fudaydinhayaa laakiin marka meeshan maxaa ku jira kol hadduu yidhi saxaabigu iga warbixi camal oo jannana igeliya naarna iga dheereeye aayaddii qur-aankahaydna waa un la midoo watilka aljannatu alatii uuridtumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun macnaha aayaddaa keliya maahee qur-aanku in badan bu asaguna soo qaatay jazaan bimaa kaanuu yacmaluun aayaddii inoo soo socotay baa la mida waa ku badan yahay qur-aanka xadiidkii kale saxaankana waa kuu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam lan yudkhila axadakum camaluhu ljanna axad camalkiisuu janno uu gelin kara ma jiro ma taniyo aniga naarna u ka dheerayn kara ma taniyo adiga haa taniyo aniga ilaa raxmadda ilahi inuuga hadhaya maahayn waxba khilaaf saasoo waaweyn meesha kuma jiro ujeeddadu waxay tahay camalku waa sabab camalku waa sabab kolkii uu nabiga uu weydiiyey saxaabigu sal la slm in badan haddii axaadiitii ka hadlaysay ilaan asbaabta haddaan la iman hayni iyo qadartiiyo xaqiiqada waxoogaa farqi baa u dhaxay axaadiitii qadarta ka hadlaysay oo ninkuu ilaahay janno ugu talagalayna janno un bugey ninkuu ilaahay naar ugu talagalayna naar bugey asagoo ninka laba abuurin buu ilaahay sii ogaa inuu ehlu janno noqon kanna sii ogaa inuu ehlunaar noqon dadku haddadanba wixii ehlunaara ilaahay waaba hal lagu kordhin mahaye waa u diyaarsan yahay wixii ahlu jannaana hal lagu kordhin waa u diyaarsan yahay allah rasuulahu de maxaa una camal sidii soomaalida odhan jirto oo kale qarafweyba horraysay oo kale maxaa nabigu u jawaabay calayh isalaatu wasalaam icmaluu fakullun muyasarun limaa khuliqa lah war camal fala nin walba waddadii ilaahay ugu talagalay asaga ilaahay baada ku hanuunine taas marka maxay tahay sababkii camalkani waa asbaab waddadii jannada lagu tegahayey ilaahay baa jideeyey asagaa ina amray asagaa inoo sheegay wataa waa sabab waddadii naarta lagu tagahayna asagaa ina tusay inoogana digay waa sabab nin walbana khiyaar baa siiya ama tan qaad ama tan qaad wahadaynaahunna jidayn sidaa darteed markaa sababka yaa musabibka yaa sabab dhigay oo sabeeye allah alla la'aantii wax ma suuragala ah. haddana asagoo alla uu sababeeyey camalkaa aad la imanayso aqbalid iyo aqbalidaan allay ku xidhan tahay si kastaba aad u dadaashid si kastaba aad u dadaashida marka inuu alle sababkan in janno lagu galo naarna lagaga dheeraado sababkana naar lagu galo asagoo ilaahay uu sameeyey haddana uu ku waafajiyey sidaanabadle marka uu janno kuu geliya xaqiiqatan cidda jannada ku gelinaysa waa allah ee camalkaagii maaha camalkaagiina ilaahay baa sabab ka dhigayoo waa sababal allah soo muna awoodin dhammaanteen ayada oo baade marka sidai abuuna aadam waxaba yaraatee nin iyo naag isu tegey iyo lab iyo dhadig isu tegay asagooynan jirin inuu kulliina wada abuuro su lama ma ha ahaatay sunnadiisu maxay ku dureersanta anu awlaad baan rabaa wax intuu iska odhanhayo islaam aan guursan haynin oo inaan dhalo unbaa suuragal ah ee awlaad aan helo waxa leh nuguma jireen soomaali sunnada la fiirsanaya waa sabab noocaas Eh, sababkaasoo kale camal weeye ujeeddadu waxba isma khilaafsanabaad marka asbaabtii baa loo sheegay oo arkaanu islaamkii nabigu calayhi salaatu wasalaam tacbudu llaha laa tushriku bihi shaya ila waa sababkii ugu weynaa tacbudu llaha ilaahay baad caabudi laa tushriku xaaladan u shariig yeelanin bihi bilaahi shayan shayna ilaahay aadan wax la wadaajinaynin wa tuqiimu salaata salaadii baad oogi wa tu'ti zakaata zakadii baad iibiyo wa tasuumu ramadaana ramadaan baad soomi wa taxaju lbeyt wataxuju lbeyta beytkii baad u qastaysaa in istadacta ilayhi sabiilan arkaan islaamka horan u soo mar tanaa marka ilaa camalkii daahirka kii ugu weynaa waa kan arkaan islaamka isaguna camal buu weydiiyey ilan mogta uma qaala haddana wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam alaa adulluka miyaana ku tusayn calaa abwaabi alkhayr cardi baa la yidhahda yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tuminuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili lahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum ti oo kale weeye baad war tijaarabaade markaas aad ku liibaanaysaan baad miyaana idin tusan in la yidhi oo cadaabka idinka badbaadinaysa tiibuu nabigu alayh salaatu wasalaam alaa adulluka calaa abwaabi اlkhayr khayrkaas kii jannada in looga jeedo raxmadii oo naarka dheeraansho iyo jannagaliddii in looga jeedo siduu marka horeba saxaabigu ka cabiray oo kale haddii kaa looga jeedo calaa abwaabi اlkhayri ahayd khayrkii oo jannada iyo awaabkii iyo jazaha ahaa albaabadoodii acmaashina marka lagu tagahayo wey acmaashii daahirka ahayd idaafadu kolkaa tii baad idaafadu say u badnaan jirta bimacna laam lo jiray iska ahaan ina acmaashan daahirkaa looga jeedana waa suuragal calaa abwaabi اlkhayri khayrka khayrkii abwaabta ahaa macnaha ilan khayrka khayrku kuba kubuu fura u yahay sida sharkuba midba mid fura ugu yahay فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سو ما ركتid khayrku ruuxu baad markaad khayr ka caado yeelato hadaa hada sadaqa ka caado yeelato way ku sii sahlanaan sadaqada waad la sii qabsan salaad hada ka caado yeelato habeenaha kol aad ku rafaado habeenaha dambe way ku sahlanaan waad khayrka way ku sii amaashu kulli ayada amaashu isu sahasha sharkuna kadalika sida anbu noqon taa xogaa tuuga iyo wax yar aad bilbilowdo waatay soomaalida kuma ammaahdo gacan qaadqaad baratay gumudkaa dhaqdhaqaaqi macnaha gacantii qaadadii tuugidii bartay waa laga gooyey ma qaadi karta sooma gumudkaa dhaqdhaqaaqo inay qaada dooni macnaha khayrkuna khayrkuusa alaa shirkuna shirkuusa alaa marka kolka acmaashii haddii khayrka looga jeedo abwaabta la sheegina waa khayrkii oo qaarkood soo kala horeeya oo khayrka intiisa kale kugu sahli amaal acmaasha kale kuusii sahli wey calaa abwaabi اlkhayri khayrka waada albaabadiisii ama khayrkii albaabada ahaaba oo khayrka kale albaabada u ahaa ma ku waayo marka miyaana kutusinayni asawmu junnatu min nabigu alayh salaatu wasalaam soomkan marka waxaa suuragala kii sunnaha in looga jeedo maxaa yeelay kii faradka horaaba loo soo sheegay sooma watasuumu ramadaan horaaba loo soo sheegay isla xadiidka naftiisa marka inaa waa suuragal in looga jeedo baadle marka sunno ah baad soomku junnatun gaashaan weeye maa lam yakraqhaa buu nabigu kale ku yidhi sala allahu hadduuna dilaacinin ninkaa waa saaxiibkiisu oo waa maxay inaad been sheegto inaad xantii waayo beentii waayo markaas shahaatu zuurkii ayaga kuwaa ku dhaqankoodii waxaasoo dhan baad markaas wuu kaa soonkii baad le gaashaannimadii uu gaashaan kaaga noqon lahaa ama naarta gaashaan kaaga noqon lahaa wuu kaa dilaacin baad eber buu noqonaya soon aan ku difaaci karin buu noqon asawmu jannatun gaashaan weeye macsiyada kaa ilaali ama naartii aakhiraba kaa ilaali waasadaqatu sadaqaduna tudfiu way damisaa alkhadii'ata gafka kamaa yudfiu lmaau naara sida dabkuba ay biyuhu ay dabka u damiyaan oo kaleba sadaqadanna ila zakadii horaa loo soo sheego watuuti zakaa horaa loo soo yidhi sadaqadii sunnahayd oo tii baad zakada aan ka ahayn inay tahay baad marka yaa suuragalayaan culimadubaad gafkan ay daminna waxay yidhaahdeen waxay u badan tahay sida jumhuur culamaa ay qabaan waa waxyaalihii xuquuqda ilaahay oo yacnihii aan ahayn kabaa'irta aan ahayn wey amaa kabaa'irta ilaan axaadiid kalou nabigu alayh isalatu slam axaadiidta waa isfasiri waayo qur-aankiibaade marka asagaa isfari axaadiidtu waa isfasiri aslaynku ayagaa isfasirahay ilaan soonkiibaade marka soonka kale laga gaaro cumradii cumra kale laga gaaro sidaasoo kale salaadihii kadalika waxaasoo dhan ramadaanka waxaasoo dhan jumcadii jumca kale laga gaadho kulli dunuubtay tirtiraan wuxuu nabigu daba dhigay calayh isalaatu wasalaam ida jtanaba alkabaa'ir ama maa lam yuqsha alkabaa'ir haddaan dembigii kabiirada lala imanin ama yacnihii baade ruuxu uu ka dheeraada baade markaas kabaa'irtii baa ley marka acmaasha caadiga ah oo ina alxasanaati yudhibna sayi'aati laleeyahay waxay u badan yihiin jumhuur culamaa in looga jeedo sayi'aadkii sakaa'irta ahaa in looga jeedoba amaa kabaa'irtii waxaa ijmaaca l inay u baahan tahay lagama maarmaan ay tahay tawba tawba inay lagama maarmaan tahay oo hadda ninkani wuu zinaystay dhiig islaam buu galay waxbuu xaday bas salaad buu tukaday wayba tirtirtay un ahay maya taa ma ahali marka dembigu hadduu kabiiro yahay xaqulaahi ma ahadee tawbo inuu lagama maarmaan yahay waa waa waajib bay tawbo inay waajib waa lagama maarmaan baa le haddana waa inuusan xaqii bani aadamka ahayn nimaad wax ka xaday ama aad wax ka dhacday bas inaad asagii aadan u celinine biy meelkaa sada ka biiy waa kane nabigu wuxuu yidhi alayh salaa wasadaqatu tudfiu lkhadii'ate gefkii baada sadaqadan ku eber kodhigay maya nabigu calayh salaatu wasalaam waaba kuu lahaa sadaqada baad markaa intaad ayada gaashaan ka dhigataan maalka bani aadamka ha dilin nabigu xadiikiisa ahay waaba kii ku lahaa sala allahu alayhi wasalam sadaqa intaad baad markaas foodsaare ka dhigataan haba ku dilina lalahaa marka xuquuqdii baad marka alla uu kugu lahaa oo saqaa'irta ahaa sadaqooyinkii aad bixisay iyo salaadihii aad tukatay kuwaa way tirtiri kamaa yudficu lmaau naara siday dabkubali biyaha u damiyaan oo kale dabku waayo biyaha waxaan lehay biyuhu siday dabka u damiyaan oo kale baad ilaan waxoogaad mushabbah iyo mushabbahu bihiga meelo badan bay culimmadu fiirayna waxayna iska shabahaan ilaan dab iyo biyo iyo sadaqadii iyo gefkiiba tashbiiha ilaan khadiicada maxaa ka dhasha oo ka xasila kulayl naar in la galo lagu gubto waad kaasaa ka dhasha waad sadaqadu marka ilaan hadda ruuxaad sadaqa siiso asaga laftiisa gaajo inaad kaga qaboojiso ama oon aad kaga qaboojiso bal ama wax kurbo ila ma nafasa can kurbatin weeye moogtahay waxaa laga soo qaaday macnaha ruux marjisan oo inaba kurba markuu ruuxu kurbaysan yahay ruux baa mareegi ay ku jiidan tahay oo qiiq leh ruux baa de marka ay dantu marjiso dantu waa wax inkaaran nin baa waaa dhagax ama gebi buu riiay ri markaas war adaga ma dan baa buu yidhi baa <laughs> intuu gebi riiay riiay war adaga ma dan wadaad ay dani hayso arrin adiga ku tawaqufto waxba dhaqaajin la haddaad kaga rido surgin asagoo ku jinnada ka sidaysa fakasi camal kaasaa laga soo qiyaasa marka sadaqadii markaad bixiso ood kurbada ka faydo qabowga wadaadka ku iman haya ahay khadiicadii aad gashayna yacnihii baad le kulaylka ka xasilahaya oo baad le naarta ka xasilahaya biyuhuna maxay ahaayeen haddee baad ayaguna qabow kulaylka lagu damye ahayen kulaylka lagu damyey ahayen tanaa marka waxoogaa la isku shabahay oo dab dabku iyo biyaha kolba kii qaalib noqda yaa ka kala tagsiye ma wada noolaan karaan hadde ilaahay meelow ku kulmiye alajka iyo waa jiraa laakiin taasi waa qudro ilaahay haddii geedo waaweyn oo galol damalada galoolka ugu inkaarane geeda waaweyn oo galool ah oo dhammaala haddii intii si fiican loo shida madaxa laysu geliyo roob baad le markaa uu ku da'o xoog leh haddii uuna daad hoosta ka gelin siday ku damaa way adag tahay waxaad mooda inuu horac ka sii qaadi tadabkaa dhibicdaa ku socota waxba kama taraan dabkaa haaliba laakiin daad baa yimi in kastoo dhammaala ha ahaadaan biyadaado qulquli baa soo galay eber jafuuq waa isku dam waa laga qaalib noqonayaaba marka khadiicadii aad gashay hadday fara badnayd oo shadqada wax yar ay tahay tiftitifti oo kale camal iska noqonaysa haddiise baadle marka khadiicadii aad gashay sadaqa baadle marka quman aad bixiso sida daadkii oo kale baadle marka inay u damiso oo u qaboojiso wax la fogaysan kara maaha wax la fogaysan kara maaha baad wasadaqatu tudfiu baad alkhadiica gafkii kamaa yudfiu lmaau dab biyuhu u damiyaan annaara dabkay u damiyaan uga qaalib noqdaan wasalaarajuli kaalik manaa khabarkii culimadu isaga qadaraan wa milu dalika salaaturajuli ninka salaadiisii baa lamida oo haddee rajulka gabadhii baa salaatuleilka u istaagtay waa un lamide ee wixii nabiga weydiiye ahaa sala allahu calayh wasalam nin ama ma ahee in badan baa ragga lagu soo miiaal qaataa ee maaha ixtiraaz meeshan oo kale waxay yidhaahdaan wadikru rajuli laa mafhuuma lah waa war aan mafhuum lahayn yacnihii gabadhina waa la xugun wadikru rajuli macnaha shaksigu nin iyo haween wuxuu dooni ha ahaadee macnaha wasalaatu rajuli baan lehay ruuxa salaadiisii min jawfi leyli habeenka baadle baadinkiisi u tukaday marka salaadan ina sunnataad garanaysaa min jawfi leyli sida loo badan yahay ilan tii faralkaydna horaaba xadiidka loogu soo sheeg waa tii laga bilaabo wa tuqiimu salaata leyl marka jawfu leylka waxaa iyaga gooni loogu soo qaadan hayaa salaada leyliga salaada nahaariga isku mid ma ah isku ajir iyo isku hawaab ma ah maalintii wajacalna nahaara macaashan weeye oo bani aadamkii bulshado dhan baa wada shaqaynhayo lasoo wada jeedaao waayo ninkii baad marka tukaniyo ninkii wax cuniyo ninkii waa sahlan tahay laakiin habeenkii wajacalna leyla libaasan weeye litaskunuu fiihi ahay nin waliba baad marka inuu xasilo oo seexdo oo degoo raaxaysto yaa loogu talagalay oo badankii maanta dhan shaqaynhayay iyo xubnihii wada kulaaday xididadii iyo wixii baad marka wada kacay kolkuu seexdaan habeenkii nasto isku wada furmaan buu marka ruux wada qaboobi walidaa baa waxay yidhaahdeen bal fiiri miihaal ahaan adigoo aad u ooman maanta kolka musaafir ama aad aad u oonto kululaato haraadod rafaado ood caawo baad haddii aad marka meel gobolkintu aad meel seexato waxaad soo toosaysaa adoo waxoogaa qaboobay qabowga maxaa yeeli xididadii shaqaynhaya maantao dhan oo wada hurahayay kuwa waxaa jira baan habeenka lagu talgalay ma shaqaynayna maanta kolkiibaad dhahay saxdan kuwii baa kuwada furmiyo macnaha dharbinhaya baad wada qabooji walidaaba ruuxa isagoo qaboobay aahay xataa kuwii cadhooday waa meesha soomaalidu tiraa cadho sokeeya waa la bariyaa wadaadkii karkarahaya dhuu kari waay war islaantaada dayso waxoogaa intay ka xanaajisay war iska daa wareerka war bal u kaadi ama laga kari lahaa qaraabadii waxaa laga caawa markuu saxdo aroorta asagoo mihir qabila u timaado xaajadii buu kaa qarqaadanaya laakiin kolka hore uu kacsan yahay haddaad garab orado waa isla sii karaysaan inuu kuu hoggaansamo ma u dhowdahay Eh, inuu u dhow yahay baad marka habeenkii saasaa loogu talagalay raaxo iyo nasniyo ninkii intuu dadka daba mara kolkii bulshadii iyo waxoo dhan ay wada seexdeen oo uu soo kaco camalkana ileen khafiya loogu talagalay wejiga ilaahay markaad taagan qarsoonida ugu cajo kuwii baa loo jiidayay jamaacadii waxay la mida maahayne intuu istaagay ilaahay la siraystay waa waktiga ugu cajabta badan lamid maaha lamid ma ah qalbigiisuna markaa qumaatibu iyo inuuba ula yimaado tadabur yaa badan baa layidhi laakiin hadda adugu kaa lagaa ag shanqari oo makarafonna kaa shan dad kaa ag xiimahayaan xataa salaadaad tukanayso sisi unbay kaa noqonaysaa sisi unbay kaa noqonaysaa welidaa baad arkaysaa haddii baa de markaas ama tahajud ha noqdaan ama idaacado kale ha noqdaan ama haddii si uun haddaad salaatuleyl u istaagis tidhaahid ama maahe baa de salaad aad tukan tidhaahid oo makarafon uu kaa agshadan yahay ama wixii kolla dhadhan heli maysta cibaadadin dhadhan u hesho ma suuragal ah inaad bugta raacun kolkaas de bulshada uun kolkaas inaad ku dhex jirtood la qabsato maahine inaad keligaa munaajaadkii allah ood keligaa uu kuu dhadhamahayo oo alla intaad wed inuu hortaada taagan yahay intaad suuraysato an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak aad suuraysato cibaadadu ay kuu dhadhanto ood lafdigaad aqrinayso iyo macnihiisii aad tadaburayso wax ka agshan qarna u jirin sidaad kolkaas xuduurkaagu uu kaamil u noqon ma jirto kol haddii laga agshaqo kaamil ma noqonayo sidaasaa jawfuleylka marka gooni ahaan loo sii soocay wa salaatu rajuli waala min jawfi leyli habeenkii ciyaar ma ah walow qadra xal bishaatin nabiga alai slat slam war neef adhiga inta lelisan allah ka yeelay salaatuleyl yaa laga madhaani ninkii habeenkii aan marna istaagin muxuu yidhi saxaabigii loo sheegay nabigu yidhi habeenkii marna ma istaagin la yidhi daaka baala shaydaanu fii udunihi ama ragakabo fii udunayhi kaa dhagaha shaydaan baa dhagaha kaga kaajib nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu la kacelaya marka habeenkii qadar ay noqotaba inaad uxuun istaagtaa loo baahan yahay baad ay in yar ay qadar xaal bishaatin tuu sheegay nabigu laba ragcado intaad tukanan allah ka yeele aawo inaad isugu bixiso kolla ha ka dhaqan yeelanin baad ay hurdo inaad isugu bixiso wasalaatu fi rajuli baad waa min jawfi leyl uma talaa nabigu wuxuu aqriyay marka misdaaq xadiidka mislaaqiisi ayadan tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic gogosh ilan jawfuleylkii way samaan wakti gogosha lagu gelbanhay meesha baade marka gaaladii iyo baade markaas dadkii aan waxg ahayn gogoshoodu baade culays ay urkadeedan tahay kuwan gogoshoodu way fududahay way iskaga kacaan eh, dhinacyoodii gogosha wayba ka kacaanba can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan wamima rasaqnaam yunfiquun ilaa ka gaar nabigu jazaan bima kaanuu yacmaluun eh, jazaan bima kaanuu yacmaluun uma qaala wuxuu yidhi haddana nabigu calayh salaatu wasalaam alaa uhbiruka miyaanan ku warbixinayn mucaadow warkaa mucaad loo warbixina innagana wuu inoo wadayaallaa dhammaan calaa sabiili lbedel bira'si lamri amarkan aad i weydiisay ama amarkan baadle markaas waay islaamnimadiiyo dhammaanba miyaanan madaxiisa kuu sheegaynin waa canuudii tiirkiisa miyaanan kuu sheegaynin wadirwati sanaami kuruskiisa baarka kurusku neefka geela ah baadle kuruskiisan oo dhan intan oo dhan baa kurus la yidhaaha baarkuna waa meesha ugu koraysa fayga ah, halkaa wey war kuruska baarkiisa ugu koreeya miyaanan kuu sheegaynin baad qultu waxaan idhi bala yaa inaad ii sheegin joojiyo ii sheeg baad qaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ra'sul amri alislaam wey waa meeshii laga soo galaahaya baxarada ruux hadduna muslim hayn acmaashu la yimaado kale ku tahay wax soo qaadba ma lahayn soo maaha baad wa amuuduhu tiirkiisuuna asalaat wey Eh, tiirkii kol haddii laga yimaado islaamnimadii haddee camalka koobaad oo la qabanhayaay waa salaad eh, ayu lacmaali afdal nabiga alayh salaatu wasalaam asalaatu liawali waqtiha laakiin kolkaa camalkaa laga hadli waa camalka macnaha badaniga ogowbaad inuu iimaanku ka fadli badan yahay wax muran ku jira maaha eh, iimaanka qalbiga ilan moogta asaga wax hogaamin haye nimaan iimaan lahayn salaaddii hadda munaafiqiintii waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraauna annaasa walaa yadkuruuna ilaa qaliila ilaa markaa salaadoodaas ictibaar ma laha iimaanka baad oo qalbiga yaa xubinta ugu qaalisana taamuran male iyadu baad aahay wacamuduhu tiirkiisuna asalaatu salaad wey ninkii salaad ka tegey islaam ma hayo tiirkii ogow baad islaam iyo asagu way kala tageen wadirwatu sanaamihi baarkiisa baad markaas u koreeyana kuruskiisa baarkiisa u koreeyana aljihaadu jihaadka wey marka jihaadku ilan baarka ugu koreeya waa meeshii ugu cajabta badnayd ilan iimaankii iyo salaadii iyo soomkii iyo inuusan ka fadli badnayn waa wax la garanayo muran aan geli karin oo hadda yacnihii nin jihaad ka tegay nin salaad ka tegey waa lasberber dhigi kara maaha baad oo arkaantii kale ka tegey laakiin jihaadku dirwatusalaam muxuu ku noqonayaa ayaganoo dhan baa waxay ku tawaqufaan oo macnaha ay ku muuqan hayaanoo waxgal ku noqon hayaan asagan jihaadka ah oo salaada dadkii ka tegey jihaadka in lagu nooleeyo soomka dadkii ka tegey jihaadka in lagu nooleeyo zakadii dadkii ka tegey jihaadka in lagu nooleeyo sidaasoo acmaasho dhan baad u saamaynhaya acmaasho dhan sidaas usaaman oga maarmanin saa darteed buu markaa midkii uu korreeye u noqdo ilaan salaaddii baan ka maarmayno soomkii baan ka maarmayno zakadii baan ka maarmayno acmaashoo dhan yaan ka marin waa kaan soo maraynay macnaha ninkii salaada ka taga in la dili ninkii soonka ka taga asaga in la xabaasi ninkii zakada ka taga xoog in laga qaadi waa noocoo jihaadkii ka mid abaad gaaladanba waxaa lagula jihaadi soo inay intan la yimaadaan soo maa islaamnimadiiyo wixigii kaana waayo markaas wadirwatu sanaamihi aljihaadu jihaadkii weeye baad waa kii xadiidkii saxaynka nabigu ku shabaha alayh salaatu wasalaam inamaa mathalu lmujaahid waayo markaas ninka mujaahidka ahaa ama jihaadka baad marka sifadiisuhu kamahali saa'imi alqaa'imi aladii laa yafturu min salaatin walaa sawmi ninka mujaahidkihi wuxuu la mid yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam nin sooman oo salaadi habeen oo dhan nin salaatuleil u taagan oon marna ka cajisayn maalin oo dhanna sooman uun oon marna afurin oon ka cajisaynin baal marka si wuxuu la mid yahay ninku marba hadduu mujaahid yahay oo jihaadkii uu u baxo intii uu jihaadka u maqan yahay o dhan hadduu sii socdo iyo hadduu soo socdo iyo hadduu jiifo iyo hadduu dagaal ku jira iyo yahayba waa nin cibaadadii ku dhex jira hadda salaadii intaad ku jirto dhan soo salaadii kuma jirto ninkani mujaahidkii intuu u baxay o dhan bil noqotaya laba bilood noqotaya lix bilood noqotaya soddon bilood macnaha waa saddex sano noqo waxay dooniba ha ahaato intaasoo dhan waa nin cibaado ila ku dhex jira wey marka hadduu hurdo cibaado ku jira haddii baadle marka uu soo jeedo cibaado ku jira sidaasuu marka ula mid yahay nin maalin kastana sooman habeen kastana baadle salaad u taagan oon cajisaynin baad ilaa kale hadduu cajiso cibaadadii ka dhacbaxay ogo intuu sooman yahay cibaado ku jira intuu salaad cibaado ku jiray hadduu salaamadii ka cajiso waqti waxaa faariqo cibaado aan lahayn baa soo baxay saasuu marka ugu shabahay nabigu calayhi salaatu wasalaam baad uma qaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbiruka haddana miyaanan kaaga warbixinaynin ahay mucaadow bimilaaki daalika arrinkaas midka hanan haya hogaankabaada midka u hayo baada kullihii dhammaanti qultu waxaan idhi balaa inaadan iga warbixin jooji iga warbixi fa akhada wuu qabtay bilisaanihi carabkiisuu nabigu qabtay calayh isalaatu wasalaam uma qaala wuxuu nabigu calayhi salatu slam kufa reeb kufa xabaas calayka korkaaga haada ama kufa reeb oo ka qabo calayka bimacnaa canka adiga xaggaaga haada carabka kan iska qabo Eh, man kaana yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut aan soo marayna oo kale marka kan iska qabaalay marka carabkaas uu nabigu iska qabaleyha calayh isalaatu wasalaam arintii oo dhan mid hoggaan u ah maxaa looga dhigay waxaa looga dhigay ilaan carabka haddaad qabato oodan waxba ku hadli lama rabo shaydaan akhrasaad noqon xaqi inaad ku hadasho waa la rabaa xaqi inaad ku hadasho waa la rabaa ee iska qabadu waa dhinacii kaloo durka un wey kanaa markaas yaa la iska qaban marka carabku dhibaatada u geystaan wax sahlan ahayn haddana dhibaatada u geysanayo qaacidaan horeyna u soo maray mar walbana meel kastana jirta wadar'ulmafaasidi wlaa min jalbi lmasaalix maslaxa inaad keensato iyo mafsado inaad iska waayo markaas iska owdo waxaa ka horaysa mar walba oo hareecadu ka ilaalisaa mafsadada in layska owdo mafsadadaa daran marka hadda carabkani xaggii mafsadadii wey haddii mafsado aad la timaad kelimatu kufri hadaad ka hadasho waxay kaloo dhan hadaad tiraa waan jihaadi waan soomi waan salaadi kelimatu kufriga carabka aad kaga hadasho ka hor addoonku xadiidkii saxaynka wuu ku hadlayaa kelimo oo asagoo u jira mashriq iyo maqrib inta isu jiraan intaa ka fog asagoo naarta u jira kelimo uu ku hadlo oo si dhibir isaga haduu naarta ugu dhicso nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam saa darteed carabkani waa khatar oo xubnahoo dhan kii hogaaminayo qalbiga ah yuu asaguna sii hogaamin kulliba laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuhu walaa yastaqiima qalbuhu walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuhu ama xadiidkii kale sanadkiisu haba tabar yaraade eh waagii baryaba xubnaha kaleo dhan carabka isugu iman hayaan baa lii waagii baryaba nabig wuxuu dhaha xubnaha intooda kale carabka odhanayaan carabo war ilaahay nooga naga yaabniyo ilahay nooga cabso annaga ilahay nooga cabso haddaad toosnaato waan toosaynaa haddaad xumaatana waan xumaanhaynaaye war ilahay naga cabso hana halaagin carabkiibaa xubnaha kale odhanhayaan waa kuwa maalinta qiyaamada haddi ayag intii asagii la waxayo alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimna aydiihim watashhadu arjulum soo maarta xubnihii kale ay hadlahayaan intii asagii la owdo sidaa darteed maadaama carabku khatarta uu leeyahay khatarta uu leeyahay baa iska qabo kan iska han xadiidka waa ku nabigula alayh isalaatu wasalaam man yadman lii maa bayna laxyayhi ahay wamaa bayna fakdayhi adman lahu ljanna labadan lafgaleed inta u dhaxaysa waa carabka iyo waayo dabadii farjigii inta yaa labadaa il qaada inuu ilaaliyo oo khatarta ka qabto oo anna janna aan u u ballan qaada arabkiisa inuu xumaan ku sameynaynin farjigiisa inuu xumaan ku sameyn labadaa bas ay ballan qaado nabigu calayhi salaatu wasalaam oo janno u ballan qaada ama kolkii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam can akthari maa yudkhil innaasa annaar dadka wax naar geliya maxaa u badan muxuu yidhi alfamu walfarju naarta wax loogu galo sabab waa labadana u badan marka carabku khatartiisu wax salaalmaa kan iska qawgu kaniba hadduu uu furan yahay oo fasaxan yahay wax aamaashaadii kale o dhan eber wey saasaa loo laha bimilaaki daalika kulli aamaashii kale eber bay noqon habaan manhuuran hadda waad soo tukatay baad meeshan aad marka daaqaysaa wax ilaahay og yahay camalkaaga eber eber buu noqonaya ah, way cun ah, qultu waxaan idhi buri yaa nabiy allahi nabiga ilaahay wa inaa anagii la mu'aakhaduuna kuwa naloo qaban miyaan nahay bimaa natakalamu waxaanu ku hadlayno bihi maagaba faqaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam fakiladka ummuka hooyadaa gablantay hooyadaa hoogta hooyadaa ku weyday hooyadaa ku weyday buuri ah, wahal yakubu naasa dadkii maba ku ridaa ma ku hambooriyaa fi naari naarta dadkii ma ku hambooriyaa sida aalibkaa ah wey dadoo dhan ila isagan un maahe waxyaalo kaloo ku hamboorin way jiraan calaa wujuuhihim wejiyaalkooda magu hambooriyaa ow amase qaala wuxuu nebigu calaa manaakhirihim sanduleelyaalkooda naarta maba ugu tuuraa ilaa xasaa'idu alsinatihim carabkooda waxay ku shafteen mooye waxay carabkooda ku goosteen mooye marka fakilaadka umog mujaaraad baa la yidhaahdaa carabta baa le markaa alsinadeedii waxyaalaha iyagoon uga jeedin habaar uu ku dureerahay soomaaliduna aad bay u isticmaasha ruux baad kolkaa tirtirsinayso ma habaaris war go meesha ka ord go meesha ka ord ma dhima oo go baad hadda uga jeedaa waaba ninkan aad dirsanaysa shaqadaada u dirsanayse war go meesha ka kacdo hadda fiire warkaagaas haddii loo raaco ilaahay adaa u dhihi lahaa hadda nafbax weeye soomaali adu ma uga jeedaa marka war go meesha ka kac baad leedahay ma uga jeedaa waa maya ugama jeedid tirtirsina horey baad ayaad uga jeedaa waa saas oo kale marka ay hooyadaa kuwed ama gablantan laguu sheegi kii dhabta ahaa ma aha baad ha welidaaba caaisha markay nabiga weydiisay calayh salaatu wasalaam oo haweenkubaad le miyay arkaan ma meli iyo waxbay arkaan fakila waay marka taribad iyo daakileleh caaisha loo leh ama kolkii waxoogaa baad markaas ay tidhi safiya maahay kolkay tihi waa xajkii xaajatulwadaac waxoogaa caada igu dhacday oo nabigu u maleeyey calayhi salaatu wasalaam dawaafulmarkaa dawaafu rumni dawaafu ziyaara inayna samaynin waayo caqra xalqa baa la odhan jiray baa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhunta alla kugu dhif boqonta alla kugu camal hadee sax miyaa looga jeeda meel loogama jeedo mujaaraad baa la yidhahdaa waa camal tirtirsanyahaasoo kale waxaabase kaloo ka sii muhiimsanba oo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahayow ruux kastoon caayo ama anigu aanan wax u geystoon mudnayn ilaahay ou uga dhig baadle markaa habaarkayga ama caydaada caydaydaas darajo uga dhig darajeebu ka qaadi baad ninkaan habaar looga jeedin oo nabigu tariban iyo daaka baad ama dawlad alle kugu rid nabigu uu yidhaahdo darajo duca camal darajo iyo dambi dhaaf bay u noqonaysaaba maba haddaan kolkaa haddii habaar quma looga jeedo nin mutay unsan ahayn oo lacnad mutay unsan ahayn baad markaasaa wuxuu yidhi takiladka umuka wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhim aw calaa manaaqirihim ilaa xasanati alsinatihim macnaha ilaan waa kanoo wejigii buu xidhiir laleeyahay carabka waayo markaas meeshiibaad uu wax ku goostay oo inta badan uu haddee dhibaatada ku geysanayay waa afkii wejigii iyo sankiina hadda xidhiir buu laleeyahay kolkii afka in naar lagu rido la damco wejigii iyo sansan in loogu tuuro un sooma hadid ah, inuu u horreeyo ah, dadka hebel baa hebel wuxuu ka dhul bilaabay bay odhanayaan ah, wuu kufayo wuxuu ka dhul bilaabay wejigaaba gafuur ka dhul bilaabay marka naartii baa la rabaa in looga bilaabo afkii haddee wejiga iyo sankiina way la socdaan baad ah, ilaa xasaa'idu alsinatihim buy carabadiina waxaad ku goosateen ah, marka ilaan xasdigu waa jafidii beertu markay bislaato ay karto ah, ama cawskii lagu jafahayey baad markaas baashii baad markaas waay minjiisha baad markaa waa lagu hayay si oo kale laga dhigay ilaa carabku hadalkuu hadlahayey oo xumaanta ula imanhayey kiibaa laga dhigay camar mindidii macnaha wax lagu jafahayey oo kale baad carabkaaga eh, waxaad ku jaftay ood ku goosatay mooyeen ma wax kalaaba afar af loogu ridaa baan rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasanun saxiix xasan saxiixa weeye alxadiidu ثalaثuun wallahu subxaanahu wa tacaala aclam